بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ثم بعث صلى الله عليه وآله وسلم عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب في سرية إلى بطن رابغ halkaasaynu ku joogna ila tahay siyarkii baynu kusoo jirray iyo maqaasida nabiga sal ly wasalam <clears throat> waxaa soo maray xalay bilowgii iyo sariidii u horraysay duulaankii u horraysay nabigu baxshay baynu soo marray uma intaa kadib bacata subanu wuxuu diray cubayda ibn alxaarid buu diray ibn cabdilmualib fii sariyatin duulaan buuna u diray ilaa badni raabiq dixda raabiq yacni waa juxfa meel u dhoweyn fii shawaal bishii shawaal buu nabigu diray calaa ra'si amaaniyata ashhurin meel hijra bishii sideedaad ee hijrada marka la marahayo ayuu ciidankaana baxshay waa cubayda bn xaaris ibn mualib wey ibn cabdimulib ma aha <clears throat> wacaqada lahu liwaaan wuxuu uguntay mxuu ahaay liwa calan buu u guntay abyada cad wa xamalahu cadankana waxaa qadoo waday mistax ibnu usaasa ibn cabdilmualib ibn cabdimanaaf waday wa kaanuu waxay ahaayeen saxaabada baxdayna fii sittiina min almuhaajiriin lixdan muhaajiriin laysa fiihim ansaariy nin ansaari a ah kuma jirin maxaa dulaamihii u horreeyey sarayaadka u horreeyey saraayaagii u horreeyey ansaari ma iska ka qayb qaadanin dulaan ay ka qayb qaataan buwaadba u horreeyo jaabir rag ka mid ah ay raaceen nabigu meeshu u marba hadduu dhaqaaqo ansaari waa la socota laakiin hadday bilowga hore muhaajiriin keligood yihiin way ka hadhi jireen nabiguna ma raaca ma dhihi jire laakiin nabigu meeshuu maro waa geli jire bilowga hore wey falaqiya wuxuu la kulmay abaa sufyaan bni xarb ayuu la kulmay cubayda la kulmaaya wa huwa fii miatayni calaa badni raabiq asagoo laba boqol oo ciidan ay la socdaan oo meesha togga raabiq layaala jooga calaa casharati amyaal toban mayl buu jiraa toban mayl yani shan iyo min aljuxfa meesha juxfa loo yaqaana reesham hadda ay ka xarmadaan miiqaadka reesham ah ayaa waxay u jirtaa kilomiter wa kaana baynahum waxaa dhex maray mujaahidiintii muslimiintahaa iyo gaaladii alramyu ganitaan waa lays leebeeyey leebe baa dhex maray walam yasullu maysan siibin yasullu asuyuufa wax seefa ah dee seefta markaa ninkas u tartan baa lala baxa dhawaatan isgaadhaan baa seefta lala baxa laakiin mar hadaad kala fogtihiin waa leeb iyo gantaalayn wey walam yastafuu omaysan safanin lilqitaali dagaal inay dagaalamaan wainamaa kaanat qasadu waxay ahayd munaawasha isxabadayn bay ahayd munaawashadu waa waxa isku turtuurka aan weel iskeenan wey ogo marka waxaa weeye munaawasha dhex martay wey dhoolatus wa kaana sacad ibna waqaas fiihim ciidankaa baxaya muslimiinta sacad baa ku jira ibna waqaas baa ka ahaa wahwa awalu man ramaa bisahmin fii sabiili illah ninkii u horeeyey ee leeb ku tuura way fii sabiili illah awalu man ramaa bisahmin fii sabiili illahi buu u horreeyey yani asaga markii leebka u horrey isagaa tuuray oo ganay uma insarafa waa kala gadoomeen alfariiqayn labada kooxood calaa xaamiyati maca xaamiyatihim nin walba asagoo difaac samaystay iyo raacda reeb yaa la kala baxay yani markaad noqonayso iska noqo maa ninka waa ku gaadi karaa waa lagaa damiman karaa marka waa inaad ciidan mxuu ahay xaamiyaa aad samaysato qaala bnu isxaaq wuxuu uhi kaana cala alqawmi ciidankaas gaalada waxaa amiiru ahaa watay cikrimatu bn abi jahl baa watay waqadima sariyatu cubayda ala sariyati xamsa dullaankii cubaydo uu watay waxay u tageen marka dambe isku darmadeen sariyadii xamsa xamsadii ciidankiisa hore ee mxuu ahay soo maray iskumar bay ahay oo isu dhowaayeen marka labadii kooxood baa marka dambe kulmay ciidanka marka gaalada waxaa kaloo la socday miqdaad ibn aswad saxaabiga loo yaqaanay yaa gaalada la socday iyo uh, cutb bn ghaswaan baa la socday oo intay damceen inay soo baxaan oo ay soo bay quraysh qabatay u diiday marka quraysh bay iska soo raaceen waxay rabeen markay kusoo dhowaadeen ay dhuuntaan markay muslimiintii safteen iyo gaaladii soo dhawaadeen bay ayar ka carareen ka baxsadeen gaaladii muslimiintu bay ugaleen riwaayadu saasay odhanaysa riwaayana waa maxay iyagoo soo socdo muhaajira la qabtay ba dhacda laga qabtay marka maxbuusiin bay u ahaayeen markay gaalada ku mashquuleen inay isdifaacaan ama hubka diyaarsadaan ay dagaal u diyaargaroobaan ay mashquuleen bay inta xadhkiisa goyeen baxsadeen adugu maalinkaasuu soo baxsaday miqdaad ibn alswad farisu rasuulilaahi iyo cutna ghaswaan azaahid ninkii muxuu ahay basre iyo baqdaad ba raggii as-aasay lagu tiriyo ee aad u qiimo badnaa soo baxsadeen muslimiinta ay kusoo dirmadeen sariyadii marka cubayda bay markaa kusoo badbaadeen duulaankana markaasna saasu ahaayey in loo dhabagalo oo la jidgooyo ciidanka qureysheed baa la doonayay hanaa'imna laga helo faslun uma bacaa nabigu wuxuu diray haddana sacdin waqaas buu diray ila alkharaar togii kharaar la odhan jiray kharaarku waa toga guuxa weeye xiima ee hadii kor biyaha shuba iska jaqliya biyuhu ka dhex socdaanee shanqaraha kharaarka la yidhahdaa uma bacada sacmi waqaas buu diray radiallahu tacala canhu ila alkharaar tuggaasuu u diray fii dilqacda ilatii hadda shawaal bay bisha xigtay wey duullama aan kala go'ayn buu nabigu bilabay sal slam calaa ra'si tiscati ashhurin bishii sagaalada hijrada sanad walima buuxsamin saddex duullama nabigu waa marahaya sanad baan weli buuxsamin xilliga la farad yeelayna waxaa weeye mxuu ahay jihaadkana waa bishii saddexaad ama afraad ee sanadka ayaa lagu tiriya hijrada nimanna labaad bay leeyihiinba si kastaba noqotee wacaqada lahu ciidankaa sacd bin waqaas hogaaminay wuxuu u guntay asaguna liwaan calan bandiirad iyo calan wa xamalahu lmiqdaad ibni camr waa ninka dudulaanka u horreysoo raacay ninka hadda soo baxsaday bilkool ee ciidanka dambe hogaaminaya calankiisa wadaan ujeeda wa kaanuu waxay ahayn muslimiintu cishriina raakiban labaatan ciidanay ahaayeen unug yar wey yactariduuna waxay u bambaxayeen rabeen jidgoyo ku sameeyaan ciiran liquraysh furdada qureysheed iyo meesha cusoo mar waa jidkan saxaabada marka isu markay sii socdaanna inay ama muxuun kala hadhaan markay soo socdaan ay xambaaran yihiin inay raran yihiin ay kala hadhaan laakiin maadaama warbaahin fiicnaan lahayni xog fiicnaan lahayni jid waddan kala fog yahay telefoon ma jiro isgaarsiin ma jirto nin safar ah oo safarku markuu maray meel heblo soo maray oo lix beri toddoba beri soo mog baa kuwa imaan warka keeni ciidanka intaa diyaarinaysaad baxayso safarku waa siibtayba quraashna hadda waa fiijigoontu ay aad ba isu ilaalinayaan oo muslimiintu inaysan daynayn waa ogyihin marka in badan baa marka ay muslimiinta marka ay ay soo hongoobeen oo meeshii ay wax ku ogaayeen ay ka waayeen wacahida wuxuu kula ballamay nabigu sacn waqaas anlaa yujaawiza inuusan dhaafin alkharaara togallayameesha inuusan dhaafin kharaar leannu waa niman yaroo labaatanah hadday marka cadowga sii guda galaan in intoodaba la baaba'asho yaa dhici karta nabiguna u gulman waaya markaas ka gaari waayo fa kharajuu waa baxeen saxaabada labaatanka calaa aqdaamin lug bay ku baxeen gaadiid ma jiro awri ma jirto marka kuwii dhuunta binnahaari maalinkii maalinkii waxay gelayaan geedaha iyo godbay bay gelayaan iyo laagaha way dhumanayaan lanna waa rag yar in la ogaada ma rabaan yakmunuun wayasiruuna bileyl habeenkana waa lugeeyaan habeenkii bay dhulkood gooyaan oy socdaan lugley weeye maalinkana waa ka gabanhayaan sidii libaaxi bay xaska gelahayaan maca habeenkana waa soconayaan xataa sabbaxuu ilaa ay ku waabariistaan almakaana goobtii qaraar ahayd sabiixata hamsin maalinka shanaad maalinka shanaad meeshii loogu tilmaamay inay ku aadan yihiin ciidankii iyo safarkii kolyadu qureesheed bay aroortii shanaad ku habsadeen yani aroortii ka baxeen madiino maalinkeeda shanaad fa wajaduu waxay heleen alciira kolonyadii qad marat bilams aad bay nima u laxadsadeen shaloo kaley martay markay shaloo kale martay aroortii u galeen markaasaa le bay mareen oo gooyeen tagda ninka nin shalay meesha xawlan sii socday shaloo dhan socday arki meesha haddi marka waa aad baa loo sigay gaswadan marka in waxaa aad u ibn sacd fi tabaqaat min sayid الnaas majaladka koobaad saddex boqol konton iyo marka waa waadi min awdiyat almadiina oo ku dhowaa hadii kharaarna waxaa loogu bixiyey biyo badan buu jiray uu shanqara hayaa markaad usoo dhowdahay buu xiima hayaaba xiinkiisa shanqadhiisa biyaha ka socda baad yaad maqlaysaa faslun uma ghaza duulaan kale ghaswat alabwaa wayuqaalu laha waddaan abwaabaa la yidhahda duulaanka asagu duulaan kii hore kay culus buu ahaa uma hazaa nabigu wuxuu duulay ciidan kaleu diray ciidan kaleu baxshay binafsihi nabiga naftiisa markaa nabigu mar hadduu baxa ansaayo way la soconaysa xunbaa ka baxahaya awat alabwa duulaanka abwa la odhan jiray markaa nabiga ku duulay duulaankan asalkiisu waxaa wariya axaadiiiisa alimaam abaraani fii mucjamihi lkabiir mujaladka oaad sabxada xtobnaad ilaa midda oaoaad raqamka xadiidka abayotoaad sanad dacfi ku jiro oo ku jira raawi laisku hayo oo markaasi alimaam albukhaari iyo tirmidi axaadiista taxsiiniyaan oojiyaan rag badanna ay daciifiyaan oo ku jiraya qisada asar oo aad u faahfaahshay gabagabadu waa marka waa duulaanka u horeeyey ee nabi maxamed asagu uu baxow uma hazaa binafsihi ghaswata alabwaa wa yuqaalu laha waxaa la yidhahdaa waddaan ghaswatu waddaan iyo abwa waa isku mid maxaa yeelay waa laba gobood isu dhow waddaan iyo abwa waa isu dhow yihiin waxay isu jiraan taqriiban mayl ilaa ieed mayl bay isu jiraan kilomtr aad isugu dhow yihiin marka bacdu saxaaba wadaan bay iska odhan aswat wadaan bacdu taabiciin wasaxaba waxay odhan aswat alabwaa lean laba meedu nabigu waa isu sii maray marka magacii wey wahyatana awalu ghaswatin duulaanka u horreeye weyo hazaaha subanuhu uu duulay sal l slam binafsihi asaga naftiisa ku baxay wa kaanat fii safar bisha safar bayna ahayd ala ra'si inay cashara shahra min muhaajarihi bisha labiyo tobnaad ee hijrada sanadka koobaad dhammaadkiisii wey wa xamala liwaa'u calankan wadaha waxa ahaa oo ciidanka calanka u siday xamza bn cabdilmualib nabiga adeerkii wa kaana abyada calanku waa cadda caalamku nabiguna waa cadaan jira raayaduna way midoobaan jirtay liwa abyada iyo raaya sawda wastalafa wuxuu khaliif ka dhigtay cala madiina madiina wuxuu kaga tegay nabi maadaama u baxay waa amiirka muslimiinta ah asagu waa in khaliif uu samaysto ku sii reeba ummadda sii tujiya wixii mxuu ahaay salaada ah sacad ibnu cubaada ugaaskii reer khasraj wey buu kaga tegay wa kharaja fi lmuhaajiriin muhaajiriin buuna la baxay nabigu khaaatan isagoo markaas goone ah. muhaajiriin baa u badnaa laakiin bacdu ansaar baa raacday sida ibnu isxaaq iyo hayrkiiba ay caddeeyeen yactaridu asagoo nabigu markaa jidgooye ku samaynaya ciidan liqurayshin ciidan qurayshin nabigu markaa wuxuu raadinaya haniimo iyo fay iyo wax ilaahay ka siiya gaaladaas iyo muxuu aha nimankan in waddooyinka laga gooyo waqcudulahum kulla marsad wey meel walba in loo fadhiisto oy shaqaysan waayaan oo jidiinkii xalquunka laga gooyo falam yalqan lamuusan kulmin kaydan wax dagaala waa iswaayeen wa fii ahli lghaswa duullaankan asaga ah waadaca nabi wuxuu la heshiyey cahdi la soo galay gaaladiibu nabi mid la ku xidhay miduu ballan la galo inuu ka saaro wuxuu rabaa istifraad inuu ku sameeyo laabudda min istifraad alcadow cadow inaad gooni u socdo ood kobaysa baallaha garbaha ragga ku xeeran waxa ku xidhan ka reebaysa keligii oo mutaxabad helaysaa carabtan iskaashanaysa iyo qabaa'ilka meelaha degan iyo waxaas dhan wuxuu raba intuu la galo in quraysh keligeed wax badbaadiye ay weydo oy marka muslimiintii quraysh macla iska helaan siyaasa xarbiya markaasi faa'iqo nabigu isticmaalahaya waadaca wuxuu la heshiye nabigu makhshiya bna camrin addamri buu la heshiye nin ugaas ah buu aduu cahdi aan wadagalaynaa aanu isdayno aanu isbadbaadinno cidna taageerin axad kugu taageeri mayno dhanahaynu kala cabno nimankaas tolkaya aan isku hayadaa wa kaana makii wuxuu ahaa sayida bani damrata fii zamaanihi xilligu asagu noolaa reer bani damro dhan buugaas qoys ballaaranoo aggaadagi jiray ahayd maxaana lagula heshiiyey calaa an laa yaqzuwa bani damrata nabigu inuusan reer damra uusan weerarin cidana uusan ku soo bixinin walaa yaqsuu asna uusan ku soo duulin anaha soo duulin annaguna aan ku dayno muxuu ahay galana nimankana bannaan ka mar waanlaa yukairuu calayhi jamcan naba kale kula heshiiye waanlaa yukairuu reer bani dabra inaysan soo taagaynoo xoojinin calayhi cala rasuuli muxuu ahaye jamcan cida iyo col col kulana iyo guurto iyo isbahaysi iyo wax socda ha noo soo raacin baa leh walaa inaysan ku kaalmayni alayhi cala rasuuli caduwan wax cadowan aad nagu kaalmaynin ballankaa galbaale haddii kale waad noo dhowda waad go'aysa waanu kaa shaqaynaa wa kataba baynahu <clears throat> wa baynahum kitaaba waraaq baa laka qortay agreement heshiis mucaahado sulx wa kaanat haybatu nabigu intuu madiina ka maqnaa waxay ahayd hamsa laylatan shan toban habeenbu madiina ka maqnaa nabigu markaa madiina ka maqnaa oo duulanka ku maqnaa meel dhow wey waxaa faahfaahiyay mxuu ahaay saaxib cuyuun alahar fii funuun isiyari في سنون المغازي والشمائل والسير من سيد الناس الحافظ مجلد كالكوباد صدح بقول لحنا كنتن يلح taana sidaasay ku dhammaatay maslaxo weyn baa nabigu soo hoyey oo ah qabiil dhanoo carbeed in dagaalka laga saaro oo bannaanka la dhigo oo dabkaasi layska qaboojiyo axmed ibnu qays oo kale cali baa wuxuu ku yidhi waxaan rabaa inaad i taageerto wuxuu yidhi ku taageeri maaye afar kun oo faaris iyo sayfood makaasii jeediyaa anu dagaalka kula geli maayo kuu idin dhexe idinkii reer shaame eh. laakiin waxaan kuu qabtaa inaan maadaama sayidunnaas aan ahay qoyskanna ay aday xurmeeyaan afar kun oo seefood iyo afar kun oo wararoo kugu soo doorartay inaan kaa leexiyo iyo inaan keligay kuu imaado tee kuu hor oon kula dagaalgalo xuhika waxba ii tari mayside afarta kun ee warmood iyo seebood iga leexi ku fadhiista qoyskiisi meel buu saaray wuxuu cali hala dagaalamina mucaawin taageerina calina danihiinna qabsada geelihiinna dhaqda muxuu ahay berihiinna fasha ka fadhiista hawshan ma caddo warkeedu wax la fahmi kara maaha dhiig muslim baa isku daadanhaya jooga mucaawiya asna waraaqa soo dira ciidan soo dira qays baa ku fadhiistay axmed qays baa ku fadhiistay way dhaqaajin waayeen xoolahana isticmaala dayhiina qabsada cuna xoolaha ladiis wuxuu cali ladiisu dirana cuna kuwa mucaawiyana cuna ginen dhaqda buu jooga waxba dhigisa aan afar kun iyo boqol oo wiiloo diyaarsanayd buu ka fadhiisiyey wuxuu yidhi anugu eh, goosliba hadaad gashana kagama hadheene laakiin waxaanaan ii caddayn buu caliyow goosliba hadaad ku dhacdo oon ogahay inaad xaqnimo ogu dhacdo kula geli lahaa laakiin warkan ima cadda buui warkaan ii cadday hase ahaatee ciidan badan oo ku baabi'in lahaa baan kaa fadhiisanbu intaasu abaal aalubeyt ooga dhiganaya marka waxaa weeye nabigu wuxuu soo qabtay qoys dhan buu ka saaray qabiil dhan dagaalka ka saarta waa heer saa marka qabaa'ilka hadday mar isku kaa tagaan oo is kaalmaysadaan waa celiyaa ayuu weeye moogtay meelaad u baxsatayri mayse nabigu xura marka kala fadhiisiyo siyaasad loo baahan yahay faslun uma hazaa rasuul lahi buwaata duulaankan hadda buwaad la yihahdo waa u horreeyey bacdu ahli cilmi sheegaa nabigu duulaan u baxo abwaabaa dambaysana waa la sheegaa abwaab saxaaba basaa baxda nabigu ma raacina waa la sheegaa laakiin labada nabigu inuu baxay baa xoog badan uma hazaa rasuululahi baa duulay buwaata buwaad buu ku duula iyaduna fii shahri rabiici alawal calaa ra'as alaaa cashara shahran min muhaajarihi bishii saddexiyo tobnaad laga soo eh, eh, eh, hijrada muslimiinta bishii saddexiyo tobnaad wey waxamala waxaana xambaaray liwaau calansidaha waxaa ahaa sacdna waa qaasa zuhri oo nabiga abtigii ah awowgii cafwan wa kaana abyada calankuna waa caddaa wastakhlafa cala almadiina madiina wuxuu ku reeba uu kaga tegay sacdanu mucaadin saydkii raaws ah buu kaga tegay ibnu hishaam asagu wuxuu sheega fii siirati ku sheega ninka mustakhlafka ah inuu ahaa asaa'ib ibn madcuun asaa'ib ibn madcuun baa nabiga kaga tegay madiino labada riwaaya ma sacd mucaad baa lagaga tagay sayid aws mise waxaa lagaga tagay asaaid madcuun asna mxuu axad alansaar ahaa wa kharaja nabigu wuxuu baxay fii miatayni min asxaabi laba boqoloo ciidana markan waa badan yihiin ciidanku ciidan weyn wey yactaridu inuu judgayo awgeed buu baxay ciiran kolonyo liqurayshin ilaan quraysh laisma gaadho ayaduna markay fadhiyaan halkana waxay ku soo maraan safar safarkaana ciidan bay soo raacinayaan staaf culus bay soo raacinayaan ciidan dhan guudtay soo raacinayaan le waa niman gala weeye marka guutadaas iyo hawlahoo dhan baa rabaa in la isku jabsado laakiin ilaahay amarkii baa socda waxaa weeye ilaa beder laga gaadhay dagaal ba-aanoo laisku helay ma jirin laakiin muslim waxaabaa laga yaabaa inay tahay muxuu ahaaye ilaahay tamhiid u sameeyey iyo arigoola yani ruux markuu saa dagaalka kugu bilowdo oo birta ku qabato waa adagtae moogta hawshu saxaabada inay duulaan oo ay socdaan ay soo hongoobaan oo ay socodka bartaan oo ay rafaadaan oo ay kaartada fahmaan oo dagaalka fahmaan intaasu dhan waaba waxaa maxay hordhac weeye iyo muxuahay arar iyo tamhiidaad iyo dhibowgaa laska saarahaya dhibowgii kuruudka waa laska saarahayaaba marka kuruudka saarid bay ayagoo bislaaday oo hawshii fahmay oo qurayshisbarteen yaa yaa bidar isku helahada fiiha ciidankaas iyo koryada waxaa la socday umayat bn khalaf aljumaxi cadowullahi baa la socday wa miatu rajulin min qurash iyo boqol ciidan ah boqol ciidan oo kolyada waardiyeysan waxaa kaloo la socotay wa alfaani wa hamsumiata baciir laba kun iyo shan boqoloo riti wey oo alaab badeeco wada oo raashiin wada ayb harge iyo subag iyo wax noocaasay ka qaadaan looga baahan yahay mxuu ahaaye eh, maka yaalla shaam looga baahan yahay qaadaan xaggana marka waxay ka soo qaadaan raashin iyo badar baa u badnaa fa balaqa nab wuxuu gaadhay buwaatan meeshaasuu gaadhay wahumaa waxaa weeye jabalaani farcaan waa mxuu ahaay laba qow weeye asluhumaa min jibaali juhaynata buwaaan yaa loo badan yahay nimanna buwaaa bay akhriyaan waa hal shay wey waa jabal buwaadku jabalaan eh, waa hal jabal laakiin asaga laba buur dhanoo silsila oo ku socota yaaqow baa dheeraanay markuu dheeraado iyo haddana gaabanaya cabaar baa buraga gaaban soconayaan qow kalaa soo baxaya marka hoos waa iskaga xidhan yihin laakiin kor baad moodaysaa laba qow kala taagan wahumaa waxaa weeyaan buwaadku jabalaani laba qow ee farcaani ka farc ka ah silsilad weyn oo qowya ah asluhumaa buwaadku kor ahaan waa qow waa hal magac markaad kor ka fiirisa lakin waa laba qow waa ismu yaqacu calaa inayn oo calaa musamayeyn asluhumaa waaxidu min jibaali juhaynata reer juhayna qowyahooda waaweyn bay ka tirsanaayeen oo mimaa yeli waxaa la xidhiidha ka mida ah ariiqa shaam dhulkay reer juhayna ay degaan ee weliba xagga reer shaam xiga qawyo ku yaallay ahayn qisadaani asalkeeda waxaa wariya jaabir ragga ka qaybgala jaabir baa ka mid ahaa fii saxiix muslim inay ku timaadaa kitaabu zuhdi waraqaa'iq buu ku keenaa saddex kun iyo sagaal raqamka ah baabu xadiii jaabir awiil walaalka ma ishaaray laakiin qisolkaasa ku timaada jaabir baa ka qayb galay wuxuuna yidhi jaabir tabardarradana haysay toddobadii nin ama lixdii mujaahid waxay isku raacayeen hal riti baa lagu kalaytamayaa nin baa ritigaa kukubsanhaya markuu ku socday ilaa maa toban kilomitr taqriiban buu ka degayaa nin kalaa badalay baa lagu kalaytamaya lagu murugaysanaya waxyaabihii aan la yaab waxaa ka mid ahaa buu ihi nin baa kalaytankiisii la gaadhay markaasaa ritigu u fuulay fatigi baa dhaqaaqa waay oo wareegaysay isbuue mlacnatullaahi calayka <laughs> lacnad kugu dhacdee ratigi uu lacnaday nabig wuxuu ihi man hada laacin libaciirihi ninkaisnabaalo waa aniga ratigi waan dhaqaajo waayo is yeeli way lacnad ma ku dhuftay bu nabig wuxuu kadeg ratiga ka deg ratiga ka deg buuri rati aan lacnaday nagu raaci maysayna dhaafay buuri jaabir marka wuxuu ratiga duurku iska galay ratiga geelu iska dhexqaacay ninkiilugaynbaa usoo laasimtay lartigiiba fuuli lahaa isagaa iska lacnada markaan aan ku dhowaanay buui meel weynoo ceel biyo badnaa annagoo aadu ooman yuu nabigu yidhi yaa naga sii hormarahayo darki iyo noo sii hagaajinaya ceelkii isagoo sahana ilaalana ah cadowgana naga sii fiiriya darkana noo sii hagaajisu geeluga caba ilaa warbaa la wataay jaabir wuxuu nabi alla anu waayka diyaar baanay laakiin weel baan u baahna nabig uui yaa u loo duceeyaa jubaarat musahar baa asaguna nabi alla waana waa israaceen ceelkii bay tageen ceelkiiba darkii oo dildilaacay oo dhowr bilood baan laga cabbi meeshii baan darkii hagaajinnay dhowr wadaadad ma ku shugnay darkii baa la hagaajiyay dar haddii maxad laga yaqaana ku dhashay qaxooti ama ku dhashay muxuu ahay magaalo dar fahmi maayo aad markaan hawsha diyaarinnay yaan buuxinnayba haddana darkii darweyn buu ahaa waan si geelooga cabbo darkii markaan beacno oo isa garab fadhina ba awal aalic caleyna rasulkena nagu soo baxay ciidankii waa lasoo horeeyey nabiga waa soo horeeyey markaasuu yidhi ma ii idmaysaan inaan anna darka ka cabbo hashun ay cabto annaga allo adaaba kuu diyaarinay waa sidee darka iyo hawla adaaba kuu diyaarinay culum waxay nabig wuxuu barayaa aadaabta aadaabta iyo anshaxa usluubta haa ma diyaarsan baaraka allahu horay hawsha kaga bilowmaa ninkan jubdibu bixiyey waa dadaalay marka xoogow xurmo waa ixtiraam maid maysanya hashu cabto anna aan biyo ka nabi allow haabaa layidhi nabigu wuu ogyahin hadalka yihi laakiin wuxuu rabaa dadka inuu dabta baro ninkan xaq khaasu ku leeyahay meesha juhdiba ku bixiyey xoogiisu baxshay haba ku caawiya haba dadaala laakiin ku ixtiraam markaasaan iyo nabigu hashibu biyihii dab ku sii daaya markay dharagtay buu ka soo degay wuu ka weyse qaatay wuu weysaystay anna meeshuu nabigu ka weystaan ka weystay markaan weysaysanay baa jubaarat bnu sahraba asagoo kaada u baxay buui kaada markuu u baxay buu soo noqday wuu weysaystay nabi maxamed baa salaalaad galay intuu jubaara maqnaa nabaan ku xadhabir gacanta bidix baan ka istaagay howlaha sunnada jaabir nin da'yar weeye macaawis waxaan watay buu yar baa ii ahayd markaan weyse qaateen macaawis intaan furay baan halkan ku xidhay buu sida carruurtii taan isdhaafay labada fiidood halka ka xidhay saade baan galay hadaan si macdan isu istaago lowyahaygii baa muuqan iyo waxbaa muuqan markaasaan isgoday buuri saasaan isku goday nabigaa marka sheedda iga fiira wii arkay wuxuu rabaa anna ma dareensanayba nabigu wuxuu rabaa intuu la hadlo inuu macawista fur oo xidho fur intuu dhanayso inay xidho rabaa marka jaabir asna saas ku mashquulsan oo wuxuu diiday baasha inay ka furato haddii way dhacaysahay jubaar asna yimid markaasuu ku garab xidhay horta jaabir intii la qabtay midigta la istaajiyey nabigu intuu qabtay midigta geeyey jubaara iyo isna wuu ku soo xidhay isna midigtu nabiga bidixdu ka istaagay labadooda intii nabigu qabtay buu gadaal geeyey فأخذ بأيدينا ثم أقامنا خلفه marka intuu nabigu dhabsiibu gadaal u riixay ayagaa la riixaya haddii meesha ay bannaan tahay haddii laakiin ayagu meelay ku riixmaan aysan jirin adaa hore u baxahaya haddii labadii ma'muumin dib loo riixi karo waa inaad riixdo laakiin adoon halkaa taagnaato haddii laakiin meeshu ay derbi tahay oo aysan dhaqaaqaynin adaa hore u bixi markii dambaan nabiga arkayb marka isha iga fiirinhaya oo nabiga gadaal ka arki jiray nabigoo ifiirinhaya arkayb markaasuu ii ishaaray fa ashaara fur macawusta hoos ku xidho guntaalay qaarka ku banaanada qaar ka banaanadeen guntaalay waa gunt markuu nabiga ractaynka dhammeeyey wuxuu yaa jaabir idaa kaana waasican fakhaalif bayna tarafay wain kaana dayiqan fattasir bihi waa loo sheegay xadiidka maalinkaasaa la baray waxaa le maradu hadday weyn tahay oy waasac tahay labada daraf intaa isdhaafiso halkaa qorta ku xidho oo hoosna ha asturaato qaabkuna shaar ha kuu qabo kori hoos bis astur hadday laakiin ciliili tahay oo mara yar ay kugu tahay oo aysan qaybsamaynin guntaal la yidhi idan saacadii kale marka timid iyagoo salaadii tukaday bay saacad kale yimaadeen ceelka laga cabay muslim lagu labo qadiyada ayada raqamku waa idin siiyey la tahay وبين بواط بواط والمدينة وحا ودحيا نحو أربعة برد برد أفر بريد با ودحيا أفر بريد برد وجمع بريد ومحو هاي إلى وحا ويان هلك برد وحو نقضا صدح فرسخ بو نقضا صدح فرسخ بو نقضا تقريبا ولا باطن إيو أفر كيلومتر تقريبا على بريد falam yalqa lamuusan kulmin kaydan wax dagaal ah waa la iswaayey fa rajaca soo laabtay nabigu dibbuu u soo noqday faslun uma kharaja nabigu haddana waa baxay calaa ra'si aaaa shahra min muhaajir isla sanadkiiba saduu nabigu u soo noqday isagoon maalmaba joogin ayaa geel madiina ka foofay nin gaala dhacay geel madiina ka foofay oo xoolihii madiina ka foofay nin kacaysa duulimaad baa laga daba qaaday yalubu asagoo raadinaya kurza ibnu jaabir alfihri xadiikaa hore intaana ka bixin aswad buwa xadiika jaabir wuxuu sheegay asagoo uu ku caddeeyey nabigu inuu raadinayo nin la yidhaahdo majdiy bni camr aljuhani ninkii maalinkii hore kala dhexgala muslimiintii gaalada kala badbaadiyey oo ugaaska ahaa ninkaasuu nabigu markaasi raadinay daba taagan ma dakanuu galay ma ballankiibuu ka baxay ma dhib buu geystay ninkaasuu nabigu rabay inuu markaa u tago oo raadinaya daba taagnaa wahwa yadlubu lmajdiya bna camr aljuhani meesha ay riwaayada ibn isxaaq iyo siirku ay leeyihiin wuxuu nabigu raadinaya ciiran liquraysh xaafidku wuxuu ku jamciyaa labada macnaba alxajar bicsuurayn safar wuxuu ahaa wejiye badan duullaan wuxuu ahaa ujeedooyin badan leh laga leehay kow in la soo qabto majdiyu ibni camr ama lala kulmo danta laga laga gaadho safarka qoreesheenna la jidgooyo intaasoo shayba marka la isdiin maayo waa asbaab mujtamica lighaswatin waaxida hada huwa sawaab ylubu asagoo raadinaya kurza bna jaabirin alfihriy buu nabigu raadinaya wa xamala waxaa xambaaray liwaa'ahu calanka ciidankana waxaa waday cali bn abi aalibin radi allahu tacala wa kaana calanku wuxuu abyada mid cad buu ahaa waistakhlafa nabigu wuxuu kaga tegay cala almadiinati zayd bna xaaria mowlaahu uu kaga tegay wuuhi madiina sii halkaas sii xaji isagaa khaliif ka noqonayo marka amiir ka ah zayd maxaarita dawaaniin qurashi a mawlaahum mar waxaa lagaga tahay sacd bn mucaad mar sacd bn cibaada mar mxua saaib madcuun nima meeshuu qabanaya marka waxaa weeye mar hadda wuxuu magaalo tahay dowladdan maamulaysa hadda ku warran waan ka hadlay dalaa'ilka maraan marayna waan hawsha aad u faahfaahinay waay mxuu ahaay qolyahan arsumuhu yidhaahdeen jubbooyinka annaga waa naloo dhiibo oo meel kastaba annagu aan ka noqonna waxay dhaheen nabi maxamed sal slam markuu meel tago hee qoyska meeshaa degana u badan buu mas-uuliin ka dhigi jiray waxay rabaan mxuu ahaay meesha wuxuu ahay jaalladaaroodka u badane inay u badan yihin la soo xaqiijiyo soomaali badan baa degan meesha xoog bay dadka ku haystaan marka waxay idhaahdeen meesha in loo dhiibo weeye waaga waxaan ku dhul khaldamay sunadii nebi maxamed fi lmuduni wlqura iyo sunnatuhu fi lacraabi wlbawaadi ila waa jahli bay kamid tahay jahligooda kamid tahay nabigu dhaqankiisu waxaa weeye reemiiga maamulkoodii ugaasyadood ma dhex galo reebel yaati reebel yaa idin ugaas idin ah ugaaska hebel hebel u yeedha asaga lala hadli la xaajo wax la weydiin haddii ciidan looga baahan yahay haddii saka laga rabo sistamka iyo nidaamka qabaa'ilka u dhisan yahay nabigu ma ogaaskan badelo kan saaro kan rido oo ogaas wuxuu ka daba magacaabo geeyo howlaha kaga gelmin qabaa'ilku si ay u dhisan yihiin laandheerahooda laangaabkooda rageedkooda inangumeedka iyagaa is yaqaan annagu dhexgeli mayno waxaanu aga baahannahay waajib diineeda waa u gudbinaynaa waxaan u maraynaa mas iyo ugaasyada isnimadooda lama hayo qoys carbeed oo nabigu ugaasoo ka bada hal qoysoo reer bani saliima abunabiguugaaskin ah waa kuma markaasay waxay dhaheen waxaa weyaan jid ibnu qays waxay dhaheen calaa anana nubakhiluhu nabi maxamedo waa nin muxuu ugaaso qiimada laakiin waa bakhiil gacmad bay dheheen muxuu ayu daa'in adwau min albukhli wa ayu daa'in adwau iyo adwaa riwaayataan weeye cudurka ka xun ee ka cudursan bakhiilnimo maxay tahay ugaas ma noqon karo ninka bakhiilka abadan laa yastaxiq inuu bakhiil shuruudii soomaaliyeedna ka mid ma ahayn ninku waaska la magacaabahayo ama garaadka ama isamka ama boqorku laabudda inuu deeqsi yahay inuu geesi yahay inuu quruxsan yahay nin farxuna ajaafia ah, oo ishu aysan qabanayn waaskaawe raadin oon la arkayninba oo ishu ka boodi lama baahno nin quruxsan oo sidii nin u baxay waa inuu yahay laf weyn oo qaash ah waa inuu muxuu ahaaye hanti badan leeyahay shardiga asagu inuu maalqabeyn ya hantileeyahay shardu kamaal buu ahaa shardu sixa ma ahayn cinda soomaaliyiin oo hadduu asagoo faqiira la magacaabo geesinimo iyo codkarnimo iyo deeqsinimo haddii laga helo iyo qurux iyo mxuu ahaye wanaag laga helo oo uu faqiir yahay saacadda la magacaabee lagu caleynshubo yaa waxaa loo buuxinaya saddexa maysiba loo buuxinaya saddex boqolaadoo geelah intaasoo kun oo neefo adhi ah lo wuxuu u baahan yaha lasoo ururinaya ninku culaysaa ku dhacaaya martibaa u iman qabaa'il buu la waa inuusan baahi dareemin marka iyadu hawshaasi akoonka ku saabsan shardi ma ahayn shardu sixa wuxuu ahaye shardu kamaal ba waa la dhammaystirhaya markaas waxay dhaheen muxuu ahaa kaasi waa maxay xogo bakhaylnima naba le ku tuhannaa nabi wuxuu ka waa yahay ugaaskaa laa yastaxiq ugaasnimo bal sayidukum waa alabyad alcamr jamuux camru jawux buu nabiga markaa ku bedelay oo waa iska dhigay waa ninkii naafayga ahaa ee nabi maxamed maalinkii uxud buu waan halgamahayaa nabi allow xadiikiisu xadiid saxiixa xasana weeye sheekh albani khayrkiiba ay ka hadlayeen shacayb axmed baara soo saara nin naafayo lugtan eber baa malaf malaf naafay buu ahaa laakiin nin akhyaara afar wiil oo dhalo qiimo badan baa halgami jirta markii uxud daala yimaadeen buui maanta jannaa dayatay buui jannaa dayatay marka mar hadday ii timid bui meesha horan meelaan gaari karin bay ka dhex jirtay mar hadday afkayga ii timid maanta waa galhayaaba ballaanka ilaahay wiilasha waxay dhaheen muxuu aabba ilaahay baa kuu cudur daaray laysa calacmaa aadilid ku akhriyeen naafay baa tahay safar ma geli kartid faras ma qaban kartid meeshan gulif iyo dagaal iyo orod baa loo baahan yahay aabbow fadhi waxaad u baahantaha annaga maanta qabanay gaal annaga nagu daa garbahay ku dhagay way diideen wuu diiday wuxuu ama nabiga ii geeye nabiga u tageen nabiallow aabbaha noo qabaale doqon waayo ilkaa meydkiisunbuu fogaynhayaae muslim wax u tari mahaye yuusan dhaawacan ugu badan iyo dhimashadee nabi allow qabo cunabi maxaawiliishan la hadal maxay igu doon u jihaadahayaan janno anna jannadaan rabaabu wallahi innii la arju an ata'a bicarjati haadii fi ljanna lugtayda naafada ah ee malaflaynaysa marada noqotay inaan jannada la dhex istaagaan nebi maxamed haddaan maanta shiido lugtaan iyadoo fiican soo jannada la istaagi maayo oo qumanoo toosan nabig wuxuu uhi haa la arju an ataa bicarjika hada fi ljanna barraha laga qaado nabig wuxuu uhi daayi asagu issoo gengimay oo intiisa soo xidhxidhay waxaa weeye ha la daaya ha la fasaxay ha la fi yowmi uxud shuhadadii ku jiray laba wiil asagu dhalay iyo asagu waa shahiiday laba waa ayuu way noolaa ku jireen markii dagaalku dhammaada loo shanab wuxuu idhi waxaan rajaynayaa in ilaahay uu u run sheegay oo ilaahayna u run sheegayo jannaduna la taagan yahay muxuu ahaye lugtiisoo quruxsan buu la dhex taagayn saacadda laga bilaabo adilada loo dariishada way muxuu ahaay shuruudan la sheegay ee fara badan waa shardi wujuub meehe weyaane ma eh, eh, ahayee shardi saxa ah ninka acmaha hadduu waan dagaalamaya saaka ii dhiiba qoriga ka dhegta saaray ii xabaha igu gura waa lafsaxahay idan ninka naafayga ee salka kusii qaadud aniga garonoofka meel ii fadhiisa iskaga taga xabadda idda waxaanaan jarahaye ila muslimiinta culays baa ku haye waa loo fasixi shuruudaani ilaahay uu dejiyey muslimiinta culays waa waajibka ka dhacay shardu wujuub baa kaa dhacay si loo fahmo maalan afara oo geel haddaad leedahay zaka kuma waajibto laakiin waa ka asixi soddon adhe leedahay zaka kuguma laakiin hee way kaa asaxaysa ilmaha yarka iyo haweenaydu iyo adoonku iyo ninka musaafirka jamca kuma waajibto jumcu laakiin hadday dukadaan hee way ka asaxaysa wuxuu in la fahmo ninka acmaada iyo acrajka iyo mariidka iyo mxuu ahaaye walaa cayladin laa yajduuna maa yunfiquun jihaad kuma waajibo laakiin hadday soo maqiqaan hee wuu ka asixi jannayna ku galhayaan hawshu waa in la fahmo ma awoodna annagu awood baan gelaynaa so miyuu awooday u jihaado maxaa ii sheegee ninkaan u dhimanin mxuu ahaaye xabad mid kale uu dhima tiibbay baa dili alsaaba diliba kansar baa kala goyn calooshabaa loo dhex fadhiisan Ah, udhe baisanba idan waxaa weye waman lam yud bisayfi maata biayrihi tanawucat eh, alasbaab wada waaxidu ninkaan seef u dhimanin maata biayrihi tanawucat alasbaab wada waaxidu asbaabti waa kaduwan kansar baa dilay gaajaa dishay abeesaa ruugtay abris baa qaninay libax buuskiiba ku dhacay waxaas doo ururi geeri oo geeriso ma ah gabagabadu waxay noqotay waxaa weyaan shardu wujuub iyo sharu sixa waa in la kala fahmo howlaha shardu wujuub ma aha weeye sharu sixa ma aha howlaha waa inaad loo fahmo maxaa mafsada ah ku khaldanoo waajibaadka waajib aan mafsado lahayn ma jiro alimaam alciz bin cabdisalaam wa bacdahu tilmiiduhu alqaraafi cabdisalam wuxuu kaga hadlaa muxuu ahaay ninkay ku xabsadaan nimanka mujrimiinta ragga eh, xaafsadaan buu ka tirsan yahay markuu ka hadlayo qadiyadan wuxuu leeyahay mafaasidda waajibaadka ta'irisa isqaatan wa ibtaalan buu ka soo hadlay daaciyatu lmafaasid wuxuu leeyahay waajib kasta iyo xukun kastoo diineed wuxuu leeyahay mashaqo iyo mafsado laasima lahu oon ta'irina xukunkiisa soomku wuxuu leeyahay lahan iyo oon iyo gaajo iyo dhaho ku damaba waa loo haddaan dhahno muxuu ahaaye maxaa yeele muslim baan aan muslim maxaa jira gaajkan bay qabatan iyo maxaa dhahnaa waa kaa dhacay dhahayna in la gaajoodo ooy ku leefto humrigu ood oloshood daacdo oo bay aad daacdo waa min min almashaqaati allaazima liwaajib soom salaada fajrka in isdambe loo tooso biyo qabow laisku shubo la qabaysto janaaba laga qabaysto la soo kacoy dabaysha kugu dhacdo waa min lawaasimiha ku dhici mayso haadihi almashaqaat iyo mafaasidaana waajiba ma rido xanuun yar baa ku qabtay xanuun aad la soo kici laga hadlayaa wuxuu ka soo hadlay marka waxaa ka mid ah mashaqaadka jihaadka rid tacsiirin mahayaan rag dhammaada dhiig qulqula gabdha la qafaasho carruur go'da magaalo laysku galaba nabi maxamed suu socday madiina lagu soo datay isagoo nabad qabo jihaad bilaabay hadihi waa min almashaqaat wاlmafaasid allaazima liwaajib اljihaad jihaadka waxaad moodaysaa in la siinhayo shah la siinhayo iyo afakaadho la isku dhiibihayo ma afakaadho iyo la isku dhiibiaad moodayay muxuu ahay ice cream meesha ice cream kama shaqeeyo meeshan bir baa tahay dhiig qulqulaa yaalla gabadh muslimada intii madiina dusheeda laga qafaashay baa gaalabartanka lala tegay iyo hashi nebi maxamed ilaa waagi dambe soo badbaadiye loo bixi maayo haweenkii baa maxaarimtii xurumkii baa loo dhacay aan joojina calooshiina lala baxay maqli mayso ragga iska dhacsha wey iska dhacsha mashaqada ridda waajibaadka waa in la fahmo qaraafi wuxuu ka hadlaa alfuruuq la akhriyo alimaam ciz wuxuu ka hadlaa mxuu ahaaye qawaacid alaxkaam fi masaa'il fi islaaxi alanaam buu asna kaga hadlaa nafsa shay shay in la go'o oo la baaba'o oo mxuu alxarb sijaal mar lagu baabaye mar aad libin hesho waxaa weeye oo jihaadku lawaasimtiisay ka tahay ilaahay xikmadiisana ka ma ahaba hadii goor inaad gulisto adugu adigu waaba soo maa urur kugu dhici urur kugu dhici waxaa laisku khaldaa marar badan waxaad maqlaysa mxuu ahay nimankan cud ku jira farqun bayna mxuu ahay cizatu nafsi wa bayna alcud walkibr aiqatu billaah waiqatu binafs alfuruuq kitaab ruux foorada laga aqriya waxa udhexeeya fulaynimada iyo mxuu ahaaye iyo xasmiga alfarqu bayna alxasmi waljubni alfarqu mxuu ahaaye bayna alkibri waalcujbi alfarqu mxuu ahaa bayna almahaabati walkibri alfarqu bayna alkibri waxaan rabaa waciisas nafs nin ilaahay ku kalsoon oo rabbi u gargaari aaminsan asbaabta uu awoodana la imanaya y wuxuu doonayaa kii qoriga ka dhigay ee ka xabaalay inuu dhaho mxuu ahay waa kibir waa maqruuriin waay waa aafaysan yihiin waa dagan yihiin way isla wen oo haddaanan isla weynaanin mxuu ahay magaalman isoos dhigaa annagoo tabliiqa waa mxuu ahay oday oday ayaan meel ka istaagna markaasaan xooguu bayaan bacduduhur yaala baan ka sii dayna marka oday baa intuu istaagay diintan cusubeed wadaan ma rabno ninety three sagaashan saddexdi taqriiban markaasu wuxuu hi diintan cusubeed wadaan dooni mayno ma rabno anugu waxbaan ku hadlaban garan waay nin gara fadhiyo le cabdiqarax oo jareed ahaba wuxuu hi adeer diintu haddaysan cusbayn buui haddaa magsbayr baa bui diintu <laughs> ninba hadalkaa lu saree ma ogtahay diintu haddaysan cusbayn buui magsbayr baa odaygu wuxuu ku hadlu garan waayo adeer isbayr meeha haddee haddii maxay tahay buu maayahay diinta way dhacdo way fundoodo dhowraa ku maqanleedir saacadda lagu kala baxeen marka waxaa weeye yani mashaqada mashaqaadka waajibka laazima ma ta'afiiriyo ma ta'afiiriyo ninka asagoo aan awoodi karin midda kale qudradu wax lagu weydiin ma qudradu qiyaasteedu ruuxa isagaa mas ah. tukan karin oodan soomi karin oodan sakad bixin karin adaa mas weydiinaya ninka inuusan halgami karin jihaadi karin adugu xukumi maysida asagaa xukumi mar hadduu mukalaf yahay qudradu waa shay qarsoono ruuxu qudaraadkiisa awoodis u laabanaya wey u taallaa haddaad tiraada hebelow islaanta kama dhali kartid maxaa jira anabaa ka dhali waaya makaalaysanaynaa tana maba agmari kartid maxaa jira anaaba foholin waayeba anagu sakaraad baa tahay aniga horta mayaa taqaanaa yacni waa dadku isku baab ma ah wuxuu ninku asagu ku rafaaday ee u dhaqaajin waayey ayuu wuxuu rabaa inuu adugu ku mariyo mar wuxuu ku dhahay muxuu ahaaye waxaan fitna waxaan keeni mayso hadhow markay arkaan hawsha inay hagaagtay alam nakum macakum bay ku leeyihin alam nakum macakum wa namnacakum hee min almu'miniin warkii waxaa weeyaan eh, munaafiqiinta warkoodii wey waxaan xusuustaa waagii eh, dhallinyaradii reer koonfur ay bilaabeen inay istiifaacaan in naftooda la qaadahaye ee loo dhiibahay jabuuti iyo loo dhiibahay laga iibsanahay sida xoolihii loo dafaayay qanyare iyo cabdi qaybdida ay dafahayeen ya waxay dhaheen wiilashina qaadi mar dambana iibsan maysaan aakan ka xignaa maar xabadda u horraysay dhacday wadaadihii nairobi joogay kuwii mxuu carabaha joogay kuwii yurub joogay wixii uun soomaali ahaayee waddankan uun danaynaya o fadhiya qabtay waa la boosaaso aaaanaaamrkii ah, baahabilaagaryarheegmagaiismagaciis muu ahaa maxamed garyare baa boosasa ka soo qoray ataa bayaan dheer ka soo qoray wadaadkii sakaraadka ay ogaadeen baasna bayaan soo daayey waxay idhahdeen fitno arbaciina caaman dacwada aan soo wadnay bay god ku ridahayaan maxaa dhici east africa ilaa central africa baa wadaad kala ugaarsan doonaa nin dambo fooda qara la arki maayo ayaguna baasha carruurta ay garaaci jireen intay ku goraan kibriidka ku goraan mxuu ahaaye alxanka ay bash ka siin jireen oo kale wadaan mooyaane jihaadba waxan ma ah ma fitna wey bil gudaheed baa lagu soo afxidhay mxuu ahaay mooryaanti warkeedii adaadihi boorsooyin waaweyn baa waxna maray hadduu socotaan nasri baa dhacay ilaahay baa fatxi keenay war intay u socotaan dadku inay wax fahmaan baa fiicanay ma ogtahay wa nimankan waa niman dantooda iyo xogoo ilaashada mooy niman diin ummad ugu maqan ma ah dib loo fiiriyo wadaadka asagoo boosaaso jooga ka yidhi waxaan fidnahayn bayaankii amka wuu qoran yahay bayaankii nuur barud maalinkaa qoray ee uu waxaan waa fidno dacwayna baabi'in doontaa wuxuu ku jiraa mawqicooda ii sheega magaciisa muxuu ahaa mawqica ay waxaan ku leeyihiin wiga maqlay magaciisa ku jiraa ya ashaahid maaha mid yaro ayuu leeyihiin akhwaanku leeyihin ku jiraa amaka mashhuur buu ku yahay waagi dambe bishii boosaasu ka soo tegay labaatan iyo lix beri kadib waan xisaaminaya labaatan lix beri kadib tarbuunka xamar buu ka taagnaaba isagoo mxuu aha ka qayb qaadanhaya hanuunintii iyo dagaalgelinta ummadda iyo ka horgeynta mooryaanta waaba mujaahid war balaayadan maxay ahayd mid yurub eh, sacuudiga fadhiyey oo ninku u dhib badnaa aha intuu meesha nagu maro nairobi rag badan ku shiriy wax waa baaba'ahaya wax ka u bixina isagoo boorso weyn wata ordahayo malaafaad wata yuu ka degay maxaa jira xaqa annaga keena annagaa duqay ahayn waddanka soomaliya jiray xisbigii baan u socdaa xoqiis bannaanka alla keeno nin shiida raxmatullahi tacala sheekh cabdilcasiis baa intuuna soo wacayn noo sheegay meesha wax marahayaan in nimankii dhannaayo duqayda ictisaam ay leeyihiin macaskar noo fura xoolana siiya wax noo ogolaada wadanka siyaasadiisa wax naga soo geliya wadoosidiinka shalalaha maha wuxuu waa fitno ee ummadda lala baabi'inaya mucaskar baan furanaynaa la yidhahdo muxuu mucaskar alqaadisiya aan furanaynaa shan boqol kun kalaan keenina dhaqaalaan keenina noo feermeeya rag loo saaro qadiyadda inay xal ka gaadhaan bacdisuku jir raxmatullahi tacala yani waxaani wax jira ma waxaan wax jira maaha idan baashan kolba u soconaysa ee sidii mas ii badanna waa sheegay maso waxaa leey maxataa ugu socota ma toos u baxdin masku saas ujeedahay wuxuu leeyahay baa leeyahay waxba ku dhaafi maan leh xagga afka u dhigo oo xagga u dhigo oo xagga u qabo xagga wax ka iman marka nimankan shaararka badan koofiyad maanta wuxuu qabaa wadaad barri wuxuu xiranayaa mid reer hebel barri wuxuu qabaa hee mid eh, ashahaaladirar buu qabaa mid wuxuu qabaa gobolaysi buu qabaa wamaca daalika wuxuu rabaa sheekh baan hayaan lay taaban carya waxa iga sheega ninka waxa iga sheega waa murtad zindiiqa gaal wey gaal u shaqay jaajus wey ninka waxa iga sheega aniga haddii wax lagaa sheegin baad ka carartid nimankaani ha la iska ilaaliyo idin la goyni shayaadiin wey diinna ma fahansano calooshooday fahmaan calooshooda halkaa wixii mara bay fahmaane war kale ma fahmaan sagu baa laga sheegay waaga hore jiray indhaha waba laga arki jiray buui hadda halkan wax laga arkaa buui meeshana wax laga arkaa oo laga maqlaa gacantan waa maxay saa logu yidhaahdo waxna waad maqashay hee waxna waad aragtay sangu warkiisa wabaa ka jira malaynaya waag indhaha wax laga arki jiray buu dhegana wa laga maqli hadda meesha calaacasha baabacda wax laga maqlaa lagana arkaa wadaaduhu warkooda intaas wey nasal lah salaama nimankaynu ka hadlayna waad fahmaysaan wadaadoo dhan ma ahee wadaad xumayaashaynu ka hadlayna wadaad xume wadaad xume maxamed barre bilaabin soomaalina ma bilaabina waa maq asal diineed nabi maxamed baa ka hadlay akhwafu ma akhaafu calaa ummatii alaa'ima almudiluun nabi maxamed baa ka hadlay cumar baa yidhi waxaan muslimiinta baabeeya oo diintaan oga baqaya saddex jidaalu munaafiqin bilqur'aan iyo zallatu caalim iyo muxuu ahaa miraaga miyuah kii saddexaad saddexdaasa oga baqayaa nin munaafiqa oo diinta yaqaan diintana ku doodahaya caliimu lisaan munaafiq caliimu lisaan waa caalim diinta waa yaqaana aayadaha qur axaadiista fiqiga waa kaa laakiin iimaan daraa ku jiraan nifaaq baa qalbigiisa galay jihaadku lala colloobo ama la dhibsana waa min waa abrazu madharin min madhari munaafiqiin jihaadkoo la dhabsan ama la culoobaana tilmaan ka weyn oo munaafiq lagu garta ma jirto sidaa darteed ba wuxuu ku fashila munaafiqu jihaad buu wax kaleba ma ahayn maalinkii fashilmaanay cibabaanay la ogaado jihaadkan buu ahaa ilaa waa hawl culusee ma ogtahay nin walba xilligu warkiisu caddaan warkaa wey idan salafkuna waa culamaa usuu axbaaru subay u yaqaaneen whal afsad addiina ila almuluuk wa axbaaru sawin wa ruhbaanuha allah mubaarag baa iskale ma aha inay sidwarwarkii waa maqsad bal culumadu waxay gaadheen ka hadleen ma bannaan tahay nin caalima ah oo dowlad muslimioo jaa'iraa u tagtagoo sasalaama in diin laga qaato bay ka hadleen iska baddaa wax kale nin caalimoo faqiiha ah, oo raawi oo muxadis ah oo nabi maxamed xadadana fulaan can fulaan ma banaanta in wax laga wariyo hadduu dowlad islaam oo jaa'ira ah uu soo salaama oo u tagtago ma inuu taageera maaha boqorkii hebel buu tagaa soo salaamaa waanu ogu tagaa waano iska daba kale wuu soo waanshaa ma bannaan tahay caadil ma yahay diinsa ma la ictimaadi karaa bay ka niqaasheen salafkan ku tageen waa majruuc waa faasiq weeye laa tu'khad canhu aladyaan waalriwaayaat ka warramay niman markaa gaalay murtadiin taageerahay oo difaacahay kuwii hadda naga gadahayaan soomaali ay ictisaan ku xabeebteen waa wadaado difaacaya murtadiin u shaqaynaya afrikaanka nagu soo duulana baabaynaya gaalada waaweyne cadcad iyo farajiga soo duulay nin cabdilla xasan wuxuu ihi muxuu ninkii tabay diintu tegi mayse dadow yaan faraji ku talinay ninkii tagay asagoo leexda ee tareenka ka dhaca ee kolba masuuc ku taga ninbaa shaam ku tagay midna waan ka hadlay ninbaa shaam ku tagay ninbaa kismaayo ku tagay ninbaa muxuu ahaayey balweyne ku tagay ninbaa muxuu ahaa qolyaha hadda waxay ku tagahayaan baa laga yaaba ku tagahayaan oo jaalladaarood ah doctor axmed xabiixan ku tagi doona laga yaaba oo ku dhaqaaqi doona niman meelba ku taga oo ilaahay fidno kaga dhiga suu fiican yahay ninba waxbuu ku fidnoobaa idan waxaa wey ninkii tagay diintu tegi mayse dadow yaan faraji ku talinay u gabagabadu waxaa wey nimankan yaa idinla goyni saw kuwaas ma ahee bal hum murtaduun dowla murtada ninka taageera difaaca waa murtad mooyeene ma ahae axbaaru sawin ma ah waa axbaaru kufrin wa shirkin kuwaasoo kale aadha laskaga ilaaliya madhabkaasna madhab macruufoo la yaqaano wey leannoo nimankan dhibkay muslimiinta ku hayaan baa ka daran natabannaa in la takfiiriyo nimanka la safan ee difaacaya wadaadaha dowladda shariifka puntland somalilan jigjigalan muxuu ahaaye eh, zanialan doblaylan nimanka la safan ee wadaadaha difaacaya natabannaa in la takfiiriyo mxuu ahaay waana masale asalna wey axbaaru sow axbaaru sow maxay tahay laga kala tegiy axbaaru sow wuxuu ahaa nin wadaada oo muslima oo nin boqor oo diinta islaamka ku maamulo laakiin khaa'ina ama jaa'ir ah ama xoogo eexda u tagtago xoogo kuwii noqnoqday laga hadlaayay bal zuhri baa lagu galay ibraahim annakhaci oo taabici ah yaa zuhri muxuu ahaa imaami ahli sunna waljamaca fanniga xadiidka ninka looga dambeeya ah wuxuu leeyahy ninkaa falga liannahu kaana saaxiba umara nimanka reer banu umaya iyo cabaasiyiinta horaantooda buu iska tegi jiray marka wuxuu hi eh, waa maay waa diin in laga qaat liannahu saaxibu umara saib anas baa niman taabiciina ku canaanteen mxuu ahay siduu mxuu ola hadal lahay ama oola socdo mxuu ahay nimankan reer banum iyo xajaaj iyo kooxdiisi waxaa weyaan qadiyadda waa min aljarxi almukhtalaf jarxiga ninka mutcada bannaysta nebiid ka caba umarada ka eh, ag dhowaada diinta ma laga qaadan kara masle mashruuca weeye marka inaad tiraado in baraa muxuuha miskiinka sakaraadka ee muxuuha isagu ay suufiye lugooyeen suufiya lugoystay markaasu wadaadxumi wuxuu ujeeda nadaamkiisi socdaye ee kufriga dad ka horyimid oo dhan buxaa wadaadxumo yaqaan wa ficlan wadaadxumayaal bay u badnaayeen niman waxba fahamtaanaya mabaysaanba niman wax garanaya oo fahansanba qadiyadu meelay u socoto intii yarada waxbaysa inna wuu laayay in xabsi ku dhigay intoodii kale asagaas nin duceeya nin taageera nin dowla jaa'ira dhaanta muxuu ahaayey dowlad la'aan iska yidhaahda maxaa jaa'ira dowla gaalaa weeye maxaa jaa'ira murtada way gaafira ummad baabiisay fiqi la'aantooda waxay fahmayeen ma jiro kuwa hadda ilmada u duuginaysa barri intaasoo gulwadayaala intaasoo ubixi dalka intaasoo gana kuwa muxuu ahaayey masaakiina oo meel kastaba fadhiistay nairobi kala khudbaynhayaan waxay la fadhiistaan yurubi galbeed niman baa hadda imad u duugi kufriga ilaahina iyo dulmiga alla naga dulqaaday ayaa nin oy hayaaba marka imikuwaasa wada xumeelahayn ninka aminkan kufriga iyo shirki iyo baaquudka ee ummadda ilaahi u ee ilmada u duugahaya kaa muxuu yahay yani nimanka yadilugay ma fahansana mashruuca mashruuca nin fahansan baa wax ka qaban kara idan laakiin nimaan hawshanba u bislayn wadaad hadda jooga dubay ba maanta waxaa laila sheegahayay qolyihii ka soo horjeeday dhallinyaradaba la hadlay markaasu wuxuu waxaad yeelaysaa nayntantaribi hubka aan xabaaleen dhulka ku guray hanti islaamba ay la soo baxeen nimanka maxa ka rabtaan buur hubkii innagu aan xabaallay ee goodadka ku guray ee innagoo yunisom ka carrayna aan wada xabaallay kun iyo shan boqoloo qori baan dhooblay korkaada ku xabaallay intaasoo garonoof innagoo aan lee maraykan fooda ma gelin karo haddii wiilal yaryar oo tolkood ku dhex jira ilaahay taageeray hawl la sameeyee hubkii innagu aan xabaalay bayn qarinay duugnay nimankin la soo bax maxaa ka faraha ka qaada iska daay maxaa daba dhigay daniinna qabsada reerkiina dhaqda hadal fiican wey xabaalay ee mxuu ahaay hubka xabaalay baa haddana nimankii qaatay la dagaalamay magaalooyinka dhooban oo kenya dhooban oo meel kastaba jooga oo maxaasel u xabaalaysiin hubka ay xawaaleen ba intay qabaa'il qaateen daaroos ku baabi'iyeed harti iyo absamayn baa isku laayay ibad kaga dhigay tay faqadeen war hubkaani xoolo islaam baa lagu gaday maxaad u xabaasheen ma muslim ninka ku dagaalamaya muslima siisaa maxaad u xabaalaysa god bay ku gureen god qolihii hawsha ka warqabayaan markuu waagi dambe hawsh marka dhammaatay hoos ku waa la qabsaday kadibna waa isku laayay eber baa la iskaga dhigay gaal lagu rido waxaad maqli mid sakaraado puntland fadhiyo kule muxuuha dagaal hub hala diyaarsado hala tababarto shaabah iska difaaco oo maagala iska difaacdaan intaas shabaabku niman koonfur joogo oo ku qamaamaysaan gaaladan puntland joogta idin baabi'isay iyo gaalkan ogaadeyna idiin fadhiya muxuu ahaaye garowga xafiiska faroole kasoojiska nin ogaadana xafiis kule nin ogaadanoo gaal ah oo soo dirsaday malaysanaba xafiis kule xukuma maamulaan lagu yii waa warre isaaq lagu yii ma aqaana sida siday dhabu tahay kuwa ida gumaysta idin baabeenhayo iyo yuhuudka fadhiya ii sheeg xaggee fadhiya hubyo mi ahayd baraxley yuhuudka hubka hayste dadkaa tababare idin baabeenaya nimanka shaaradin ma iska dhicisaan waxaan soo xusta qolyihii muxuu ahaaye soomaali galbeed ayagoo isbaabeenoo il iska dhigahaya yaa labaatan wiiloo gaala ah loo soo diro tikre ama way kala carar xubka hasanayaan mid webiga ku rida mid xabeeye baa la haddii la ree hebel baa maanta hashaadi wax yeela ama walaashaa wax ka sheega ama wiilkaadii dharbaaxay boqol qori bay keenhaya markaasaa kontan rag labaatan afartan lixdan baa la kala qaadhaya xabadda inay xag u jeedaan ma ogolo xabadda marka aad reer puntland u diyaaranhayaan muxuu ahaaye shabaab iyo axmed cabdigano lagu qabaa maagaalada in la joogta aad wax kaga qabataan waxaan xusuustay hawshii sayidka sheekh cabdulaahi qutubi oo jooga jigjiga fadhiya oo gaalka ingiriiska janaalka ee waddanka haystay daris la'ah yaa waraaq qoray sayidku caayahaya wuxuu yidhi saalixiga taleex fadhiya af qarmuunkiisi baan la fadhii la'ahay buu i la fadhii war taleexii jigjiga intay isu jiraan saalixiga taleex fadhiba af qarmuunkiisi wuxuu sheegi baan halka la fadhii la'ahay siidka waraaquloogi waa akhriyey su-aalo diineed oo ahlxidhaala ah iyo caydaasay ahayd su-aalihii buu ka soo jawaabay wuxuu u soo raaciy o kale anoo muslimoo walaalkaa saalixba aan noqde haddii afqarmuunkayga talix kaa soo gaadhay janaal hebel oo gaaloo ingiriisoo dariskaadaha muxuu kugu urlayaa ibu kan uu kuu uro kan wax meesha ku jira wey intaad ku qamamaysaa niman masaakiinoo muslimiin la baabinayo joogaa koonfur maa gaaladina iska dhicisaan ade munaafiq baad isla tihiin munaafiqiin waxba adiga dhexeeya taas idinkaa ka xisaabtan adeerkaadaan la xisaabtama anugu hadda hawshaa geli maayo almuhim hawsha waa in aad loo fahmo hawsha aad in loo fahmo way soomaalidu meeshay wax ka jireen inay aadamaba rabtaba meeshu wax ka jira inay aadama rabto nin badanna waan sheegay xagashi aanu ka sobxnay boqol sano ka hor yaan loo noqonin raad arooriyaad baa layidhi muxuu aha dib looma qaado meel xunbu ku geynaya waa taqaana hawsha ayadaa idan raadkii xumaa een ka soo baxnay yaan dib loo qaadin boqol sano ka hor waxaan taagnay wadaad dagaalamhayo in cabdilxasana ah iyo qabaa'il soomaalida ingiriis iyo la saban iyo axmaaro maxaad ka faa'iideen taariikhsu in la akhriya ma ah hadda adduunka wax ka jira waa maay wadaad islaam sheegan oo dagaalamhaya oo towxiid ku dagaalamaya oo waxbadan ka dahaya iyo gaalo iyo in islaam sheegan gaala la safan wey laa shay wax kale ma jiro wax kaloo adduunka maanta ka jira soo heli maysa wadaadina waa labo in muxuuah gaalada ugaarsato inay ku ugaarsato wadaadina laba mino in gaalada ugaarsato oo meel kasta ay ku dishay raadsato xidho waarsatay in ayaga lagu waarsado noo maxaa ka tidhaahdeen kuwan maxay yihiin khawaarij takfiyiin dhiiggooda sooma bannaano soo khaa'imin maaha sharar qabta marka waa nin la ugaadhsanayo iyo in lagu ugaadhsado wey sidii eygii labadaas hadda ninka ka badbaada waa nin wareersano iska aamusoo gurigiisa ku urursaday ninka waxaa weeyaan waa dhaamaa kuwa kale qadiyadduna waxaan is maanta muslimiintu meeshay marhayaan wadaaduhu laba nin baa ka badbaadi sidaa ila tahay aniga nin warkiisa caddaystay oo islaamka taageeray iyo cabsaday iska aamusay inuu cudur maxaa jira ilaah waan cabsaday nabig wuxu ur sal ly slam aakhare waxaa iman doona addoon munkar arkay oo radin waay oo mxua ah, macruuf arkoo ummadda fari waaye ilahay baa dhab siin hayo war hebelow xaqaygii oo lagu ciyaara intaad aragta maxaad u aamusta oo dulmiga u qaban weye ilaah waan cabsaday warajawtu khiftu min annaasi warajawtu fiika dadkii baan ka cabsaday waxaanan rajay inaad ii dhaafayso ilaah wuu cafinayaa waa xadiid xasana in meesha ay wadaada waa suuragal oy dhahaan kuwana lama hadli kartaan gaalla fooda ma gelin kartaan wax ma qaban kartaan ba caruurtaada iyo islaantaada inaad ka awlaado isku day aamus ka gabba dabaylaha iyo duufaanna iyo xabadaha oo laga badbaado afkiisa inuu badbaado waa laga yaabaa nina soo xirxidho kafankiisa madaxa ku duubtay oo xilkiisa gutay oo maqaamu alambiyaai wa rusul istaagay walawliyaai wasaalixiinka axmed ibn xambal wibni taymiya ibn qayim xaa cabdiwahaab iyo sayidka iyo raggi la halmaalay booskooda istaageen inuu waa laga yaabaa ninka intaa labada gud laga waayo waxay la tahay hee khaa'in diin illaahi weeye wlmursaliin waa khaain wa khaain lwatan waxaad dhihi jirtaan weeye qaran buu ku jira intuu asagaa iskhaaimay bal in yakuuna in diinta ka baxa laga u ridoobo ruuxa asaga ninkii wanaagga taageeri waaya ilah wuxuu ku imtixaana baatil inuu taageero wax la ogyahay ibnu wuxuu leeyahay man lam yuqira bilxaqi aqara bilbaatil shayga xaqaa ninkaan taageeroon qirin baatil buu qaayiba oo qaataa qasaba wey naasix baad dhihi naasix bal anta mu'anim mu'anim alimaam ibnu qayim kitaabkiis aruux alfarqu bayna annaasixi walmu'anif hala akhriyo naasixiin baa nahay kudhi maxaa naasixiina alfarqu bayna annaasixi walmu'anif ma taqaanaa ninkan naasixa ah waxaa lagu yaqaanaa hadduu intuu kula tagiyo kuu naseexeeyo taladiisa aad qaadan weydo waxaa lagu yaqaanaa inuu iska dulqaato uun kula colloobin kaa samrin ku muanibku asagu waxaa weye wixiisi haddaad qaadan weydaba oo hawsha soomaalida la odhan jira ninkaad la taliso haddaad taliso taladaada in la qaata ma doontaa la didana in la eeda ma doontaabay dheheen waa warkii soomaaliyada ku talada in la qaata ma doontaa la qaadan waayana hee in la eedo oo aan mxuu ahay aan la mahadin lagu baaba'o mu'anibku dhibkaninka naasixa dhibkastood u geysato waa walaalka leanna waa mukhlis diin bay ka ahayd liannu hadii waajibku uu gutay ood ka qaadan weydxilma saaro waxaad u sheegtay ruux baad u gudbisay waad naseexaysa naseexda la aqbali waayo intaa wax ka dambeeyo ruuxan kaa saaran ma jiro la dagaalana wuu didi berrina waad ku noqon walaalow shaabad iga diidsanaan maanta yee kan wey kan wey wuu kaa qaadan goyn maysid la dagaalami maysid kuwa maanta jooga kelimu kuu sheegay ijtihaadda asag uu qabo waxaad sheekh anayn ila tahay xanaaq alwalaa walbaraa waa camiranhayaaba manaabirtu ka istaagay indha caddayn dagaal ummaddu kugu diri ma naasix baa maxay waa nin dan khaasa ah lagu yaqaan ninkan naasixa haddii aad ku xadgudubto inuu dul qaato waxaa lagu yaqaan ninka naasixa ah haddii dhibku gaaro inuu ka xumaado adiga talidiisa diiday haddii dhibku gaarood baaba'do inuu ka xanuunsado waxaa lagu yaqaan ninka naasixa ah, ceebtaada inuusan wadwadin oo uusan sheegin icsaama ku haysaa annagay noola yimaadeen nin muxuu ah nin kala sheegay been bulsha annagay noola yimaadeen daarood mar buu qabasho lahaaye shabaabku maantay qabashaligina aan qabanno ummadda aan ka tanfiirino tashniictaa ku samayno oon manaambirta ka ridinno oon fadhiyo qabanno ka cararaay aan dhahno waa malay biyo ku jire baraagbi aan biyaha ka dhammayna dheh way joogaan way nool yihiin haddii loo bahna waan magacaabi karaa daanasuma sheego maalinkay dhibyar mujaahidiintu gaadhae farxaan wax loog yahay wey maalinkay guulaystaanna waa naxaan mushaniciin munafiriin ah weeye ceebahoodaay dabagalaan wakhti bay ku bixiyaan daraasaad bay ka sameeyaan mu'tamaraad iyo nadawaad bay u qabtaan haaulaai laysuu binaasic balhum khawana nimanka khawana wey naasix inama mu'anibiin kitaabu ruux libnu qayim akhri alfarqu bayna annaasix wa bayna almu'anib alfarqu bayna alnasiixati waalta'niib ha la akhriyo waxa la fahmo maxaa xaggee naasix joogaa maxaa loo waaya haddaad naasixiintii wadaad weynoo garweyno sideean jiroo safka hor ku shii maxaa loo waaya wadaad weynoo oday ah oo sideean jiroo safka hore yaalla maxaa loo waaya dhallinyaraa dhammaanayse maxaa loo waayo wadaad jihaada loo waayo mid baa ilaymaa jihaadi markaasu anagu caamo jihaada wadahog ma adigu bilaabati yaa kuu dirayba dusmada waa xaydaa leedahay yaaba kuu diray adiga caamaha raacine muxuu ahaay aduu jihaad culummo jilib culus fuqahadii maqaawiirtii dakaatiradii maajisteeradii raggii soo dhammeeyey diin o dhan la afwareegay jihaaday hogaaminama inoo bilowda waddanku waa furay maftuux weeye gaalabaa meel kasta ka gelayse yaa kaa hortaagan aaaaan sanu cidlo ahay xaggee jirtay ma shalaa dhalatay xaggee jirtay haaisuaamaaadlasuaama hawshaa muhiim jiddan aad hawshaa layskuga ilaaliyo idan qadiyadaasi ha lagu baraarugo maxaa loo waayay wadaad safka hore taagan oo dhulka safka hore yaalla lagu daydo oo oday ah maxaa loo laayahay leanna looma tababar dariiqooyinkii soomaaliyeedoo casri un baan la nimi ninka wadaadka xogow diintu ummaddu akhrin jiray dumarku meherin jiray hadduu wax kala waayo dugsi qur-aan buu qaban jiray macalheel baa la jiray tii oo marka xogow tawxiid leh baa la nimid wax kale ma ah dariiqooyin wey uradu waa un dariiqooyin dariiqadii marka tuugsan jirtay ee mxuu ahaayey qaadan jirtay ii sheeg siyaadada qaadan jirta maan xoogo bedelay tasadaqu walaa tabkhalu baan ku bedelay xoogow yar ahbaysan cumaadihii baan bedelay qamiisihii waan bedelay ayada baan rahabayn xoogow agaasi reer magaalnimo laakiin wixii dhib ah iyo rafaad ah iyo ragal xisaabtama iyo dhiig qulqulo ilaa dirti loo daadiya ah oma soconno lanna nalama tababarinba maana soo marinba waxaa kaloo muhiima ah in la ogaado dhiig la daadiyo oo alla dartii loo daadiya ilaahay ugu khayr badan wax lagu dhawaaday waa hadduu xaq yahay dhiig la daadiyo fii sabiil lagu daadiyaana ugu khayr badan wax loogu dhawaada bacda tawxiid dhiig xaaraan lagu daadiyaana ugu badan ugu adag macsiyaha lagu caasiyo waa laba afla wey acdamu macsiya ilahay lagu caasiyo waa maxay bacda alkufri washirki waa dhigaxa marka lagu daadiyo afdalu qurbatin ilaahay loogu waxaa ugu daran ugu qiimo badan dhiig xaq ah idan tawaruca baaridka iyo ta'wiilka faasidka waa in laga badbaado dimaada waa inaan lagu daadinin bitawiil faasid labadaa qol dadku waa inay miisaamaan dhiigga dhiig nabigu ku qabaysan jiray baa jire makiiba isagoo waa ku kalsilisaa ma aha bimacnaa u banaysan jiray saxaabadu ay mxuu ahaa ku hayeyi jireen dhiig baana ku hayaynana waan ka cabsanayna laakiin ummadda hadda un la taagnaado xaggeed noo wadaan yaan u gallaa murtadiinta dhiiggooda dhiig ka xalaalsan ma jiro bal dhiigga kaafirka buush dhiiggiisa iyo barack obama waxaa ka xalaalsan dhiigga murtadiinta murtad inuu muslim ahaa lasoo cadeeyo nagan doo qarinaysaa qolya hadda wada islaam wey islaam buu qarsadaa gaal weyn weeye kuwa hadda meeshan joogo maraykana waxay ku leeyahin way oo safaradahan fadhiya soomaali maa taqaanaa kuwa aan ku arkay eh, galinood america oo kale warkooda wey gabadha soomaliya ku iman ninbay wadataa jamaykaana ama ah, madow oo gaal ah sheekhu ii meheri waa sidii islaamay ku leedahay islaamay nama hubtaa waad ku meherin beri maalin kadib waaa lagu sheg ninkuna magaal yahayba kaniisadu tago oo hawlihiisa wataba dhibkaas waa jira aad hawshaa iska yeelan bimacnaa dhiig la daadiyo oo xaqdarra lagu daadiyo waa acdamu danbin cusya bihi illaah dhiig xalaal ah oo jidka al ah lagu daadiyana waa afdalu qurba iyo ajirka u qiimo badan waa aan jamcinaynaa labana waa iska jiraynaa atawiil alfaasid tawiil aan jirin dhiig in lagu daadiyan waan iska atawaruc albaarid can dimaai alatii amara allahu biiraaqatiha dhiyaga ilaahay faray in la daadiyo haddii la daadin waa adunka fasaadaya waa in la kala baxo waa miduu ku weyraxa weeye abubakr sidiiq hawsha aad in loo fahmo way maxaa ka tawarucaysa haddaad aad warac tahay cirdiga mujaahidiinta may kaa badbaadaan mujaahidiinta cirdigooda aad banaysan iyo cayadooda iyo aflagaadadooda iyo baabi'intooda iyo canaha fadhida maa ka tawarucda wadaadba oo culummadii culummadee la caayaa kuwo mushrikiina jiro culamaa ulmushrikiin la yidhaahdo oo kutubta ahlucilmiga ku qoran culamaa usuubaa yidhaahda oo tilmaamo le aan ka soo hadlaynay culummadee culimmada soomaaliyed bay khilaafeen agge ka jirtaa lababa lama wada socotee annagii wahaabiyadayd baa shan qaybood oo iskhilaafnay oo dagaalamayna islaax iyo akhwaan intaan la gaadhin oon tabliiq la gaadhin oon mushrikiinta suufiyad la gaadhin iyo samatariya aan loo dhicinba anaga wahabiyayd baa xarbi aqdaam adag baa naga socda oo intaasoo firqadood ah gorwaaisku keennaa waxba ayaan la nanaslaynay ninka xujahaya toban jeerna waan sheega hala yimaado ninka xujahaya oo mujaahidiinta caalamka oo dhan soo caddeeya inay tabaninhayaan asal min usuuli lislaam oy khilaafeen ama farac fiqi ah oon khilaaf saaya aqbalin in la keeno wa ataxadda toban jeerna waan sheegay maxaa loo wareegaysan mujaahidiinta adduunka joogo dhan baan kuule dagaalama cala ariiqa salafiya anugu kuma jira muxuu ahaay khuraafiyo bakti kale meelaha la wada iyo qowmiyiin kama hadlay iyo akhwaan muslimiin ku dhammaaday falastiin kuma jiree atayaara salaf aljihaadi halgankuu adduunka maanta ka wada mutanawica ha lai keeno maca daxaalati mxua ah qudaraati ha lai keena asal min usuul iddiin oy khilaafeen wa yatabannaw iyo farac fiqi ah khilaaf saa aqbalin kama hadlaya fardi khaldama oo nin la dilay maalwadaad ku khaldama iyo islaan cisha lagaga joogsana kama hadlayo wax laga masale fiqi ah oon khilaaf saaiqa aqbalin ama asal diinadii khilaafeen halla keen maxaa loo wareegaysan waxba la wareegaysan kutub ha qoro ha la in laga naqaasho diyaar baa hawsha ayada laakiin hebel kanay bannaysteen dhiigga ninkan uu bannaysay maxaa layu aaminsan ka ninka alle muslim baa la dilay murtad buu aaminsan yahay sheekh hebel baa muxuu ahaayey saas yidhi shabaabkiis jooji waa khasmi cadow la qaban mahayo alkhadiib albaqhdaadi alimaam annawowi ibn mundir muxuu ahaay ninkii la odhan jiray alimaam ibn qudaama qaadi abu yacla waxay soogayay ijmaacu almuslimiin cala ana shahaadata alkhasmi laa tuqbalu cala khasmihi ninka cadowgaada ama kharaatigiisa lagu qaban mahayo waa rag ishayo wey axsaab wax ka cadowsana ma jiro madaahibtan laysku qabanin sidaa darteed bay bacduumaraa waagi dambe keeneen qaadi lishaaficiy wa qaadi lilxanaabila wa qaadi lilmaalikiya wa qaadi lilxanafiy oo laga yaaba inuu ninka maaligaa soo xukmay ninkan sindiiq murtad hala dilo xanafigana u xukuma murtad hala dilo ay badbaadiyaan alqaadiyaani shaaficiyana walxambili culmaa ku badbaadiya sidaas dimashq imise nin baa la xukumay in la dilo oo laba qaraad xanafi iyo maaliki xukumeen dahabi baa ka calaclay kitaabkiisa alcilm wuxuu idhi qudaata almaalikiya waxaan leeyahay iyaakum iska edhigaad bannaysanaysaan hadday kaa dareemaan nebi maxamed iyo aalu beytka inaad ka agbaxda in yar zindiiq bay kugu qorayaan dil leexda ku saarahayaan rag badan baa saa ku kala haaday la odhan mahayo waa khawaarij iyo takfiiriyiin nimanka qudaada sidaas madhabkaal ka maqli maysi laakiin baryan waxaa jooga nin markaad khilaaftaba waa khaariji waa takfiiri warna nacda intii la daayo asalay atayara salaf aljihaadi ay ku khilaafeen usuul almuslimiin iyo farac fiqih ah oo khilaaf saay aqbalin ay ku khilaafeen oy ka taban ay aaminsan yihiin oo kutub oogu qoran ama ay ku khudbayn hayaan hal la keeno waxba yaan la wareegaysanin idama labaatan sana weerar la wada iyo toban sana wax ku dhow waxba lama keenay dacaayad iyo hadal iyo war baa soconaya ma lala yimaado labaatan jeerba naloo yimaada mxuu ahaaye ninkii wax qaba annagaa ka hadlayna wadanku waa furan yahay culammadu ha yimaadeen ha taliyeen wadankuba maxaa degey kar loo mermeeri degigaa kor maxaa loo mermeeri mxuu ahay wadamaha reer qurbeedka qurbanacaska aan dhex joognoo kale loo wareegaysan maala cadaysto hawshaa la iska ilaaliya jihaadna cayb weeye jihaadka iyo tabanun nadariya wadaad waa laga aaminsan yihin min xayu nadar ataarikh alfiqi aturaat alfiqi jihaad taariikhi ah oo kutubta ku qoran oo nadariya waa la aaminsan yahay waxaa la isku haya waa tatbiiqa marka la soo dego korka ha mermerine nimankan waxay rabaan jihaad bilaa mujaahidiin kufr bilaa kaafir ridba bilaa murtad warkaasay wadaan wax kale ma rabaan nin baa laga sheegay muxuu ahaayey waagii ciisar barre xooguhu saxaabadu xoog badnayd waagi u dambayse baa xooguhu waxbuu iimaan baa galay aqoonna ma hayo zaa'id buu ka istaagay markaasuu wuxuu rabaa inuu aayadda sheego qaala tacaala ma haya waxay ahayd buuri aayaddii ma haya waxay ahayd qaala tacaala idan macnihi buu sheegaa qaala tacaala ma haya waxay ahayd aayaddii wuxuu tuuraa macnihii aayaddii macnihii baa fahamsan yahay laakiin aayadda ma yaqaan inuu wax sheegana waa doonahaya wadaadihii waxay leeyihin riddaa jirta oo ridda murtadiinta noo sheega aw lama hayo riddatun bilaa murtad kufrun bilaa kaafir mxuu ahaaye jihaad ku qoran kutubta bilaa mujaahid warkaasay wadaa hadhow markaad weydiiso waxay ku dhahayaan haa eh, xamaas baa mujaahidiina oo xamaas idinkasle waa qawmiyiin waطaniyiin jihaadnama wadaan si looga cararo mxu kuwa kale iyaga loo cararayo xamaas waa jamacada isku magaala muslimiin baxdi baa ka socda hal iyo jamaaca mase waa murtadiin baa laga niqaashahaya niman baa kutub ka qora inay gaala yihiin biasbaabiha muujibaatiha adilataa keena nimanna waa difaacaan waxay leeyihin nimanka waxaa ku qosbay ikraah baa jira iyo ta'wiil baa jira iyo jahli baa jira aqoon darro oo loo tartiibiyo khilaaf saa'iqa weeye dhib ma laakiin hawshan la wareegaysan ummadda ha la jaheeyo maxnada ay soomaaliya ku jirto wadaaddaa asal ah iyagaa wareeriyey shalay waxayna dhaheen jihaada oo hukusiya muxuu ahayee etobiyaanka iska difaaca jihaad wadaadka shalay ka qoray cabdulaahi yuusuf inuu murtad yahay kitaab ka qoray lianna maxaa jira wuxuu soo kaalmaystay waa sheekh axmed daahir aweys doctor axmed daahir aweys cabdulaahi yuusuf inayay markuu gaalayo soo kaxaystay soomaaliya wax faham mayse wax lagu samay garan mayside markuu gaalada soo kaxaystay wuxuu hi waa murtad risaalo qoray waan hayarsadaa amminka idan baarlamaanka isaga taageersanaa iyo cabdilaasis dowladiisii iyo asaga shakhsiyan wuxu dhan wuxuuhi waa gaala liannahum istacaanuu annasaara alaxbaash cala almuslimiin dastuurna waa qaata waa gaalba si dowladdiisuba waxay kadib adeerkiibaa wuxuu noqday hee shariif shariifba wuxuu noqday dowlad wuxuu soo qaystay niman kuwiiba ka daranba kuwiiba ka daran buu soo qaxaystay ummaddana ku baabeeyey ka warran baa waa muslim buuli ahlu tawxiid ahlulqibla wey dowladiisu islaam islaam dhalay wey waa xaggeen geynaa xaggee u socotaan kuwa afsamaa waxaana war ka warrama muxuu ahaaye shariifkii dowladdiisu waxay dhan waa dowla kaafira murtada laakiin acyaantoo takfiirin mayno waa qolya absama ah waagi dambe ibraahim dheeraad intay asla dhex fadhiista dhiijaanta uu galay shariifka yuu ibraahim dheerana makuurtay warra aan dhe midkan asagu aafaysan waa muslime dhe maxaa yeele lanna waxay waa nin heer waa mutaawil weeye waxay fahmahayaan ma jiraan meelaad u qaado sheekh axmed sheekh muxuu ahay sheekh sheekh marixaani sheekh maxamed xaaj yuusuf baashus caawa meel kasta waa taabanaysahay maxamed xaaj yuusuf baa la yidhi muxuu ahaa ka warran shirarkii dhacay ka dhacay xamar iyo qaybuu ka qayb galay wuxuu wuxuu yidhi muxuu ahay waxa ka socda xamar fitna weeye dagaalka ay reer koonfurta kula jiraan amisoomta fitna weeye waadhoweyd baa lala xidhiir sheekh oley bal ka warran keeyaati baa soo duulay oo waddankii khatar buu galay macnidu waxaa weeye qoyskii kabanlaxbaa gaalo watee bal war haddaanu isla daaroodnahay hee jihaad buu waa in la jihaado sheekhu khulaasada anuu aan ka fahmin waa inta hadday xaduub noqoto xaal iyo xumeen baan ka bixinaya shalay sheekhu wuxuu lahaa dagaalka ay ku jiraan mxuu ahaaye muslimiintu kula jiraan mxuu aha amisom waa fitno buu taagnaa asiga wadaado badan oo waaweyn amisom iyo kenya maxay isdooriyaan hadday geda mxuu ahay mdheeriy geda la taabtay bal xawa la taabtay wuxuu sheekhu wahe hawshu waa jihaad qadar buu ka soo aniga waxaan ma fahmi karo war nimay ummadda yaan la wareerin meel cadha lagu socdo ummadda xuruufa waxa lagu qoro yaan la wareerin ninka asagu wareersan ha aamuso anu intaasa odhan laha kulli waqtiga ka dhamaaday miya